alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennaani waa kii sagaalaad ee ka mid ah kitaabu towxiid alladii huwa xaqu llahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh maxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka sideedaad baabu maa jaءa fi اruqa wاtamaa'im wuxuu baabka kaga hadli doonaa afar xadiid iyo laba ahar iyo tacliiq gaaban oo mu ku leeyahay raxmatullaahi calayhi iyo masaa-ishii kitaabka ayuu musanifku kaga warrami doonaa baabu maa shay buu baab yahay jaa-a ku yimid fi ruqaa tufida iyo watamaa xirsiyada ama khardhaasyaha labadaa wixii ku yimid ayuu u baab yahay baabkan xoogaa ijmaal baa ku jira iyo duuduubnaan musanifku raxmatullaahi calayhi adilada uu sheegay waa adilo kulligeed ku tusinaysa xirsida in khardhaasaha la xirto iyo tufitaanka mamnuucnimadooda labadaa ayuu keenay laakiin wax ku tusinaya xirsi bannaan ama ku tusinaya tufid bannaan mualifku muusan keenin marka haddii ujeedadu ay ahayd inuu ka warramo mu wixii baabka ku yimid hadday tahay diidda iyo hadday tahay ogolaanshona labadii adilaba inuu keenaa la rabay hadday tahay inuu ka hadlayey wixii diidayay keliyana inuu baabka gooyaa qurux badnayd bay shuraaxda qayb ka midu leeyihiinoo maalan uu yidhaahdo baabu maa jaa fi ruqa min altamaa'imi ama baabun min ashirki ama min almadmuumi iyo waxyaala lamidka ah laakiin labadii midna muusan samayn baabkiina dembinimo kumuusan caddaynin iyo iyo arrinkaana inuusan fiicnayn intuu sii daayay adiladii labada dhannana muusan wada keenin raxmatullaahi calayhi baabkan marka musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu u guntay waxa la isku tufayo tufidiyaalka ah iyo xirsiyada la xirnaya labadaa shay ayuu musanifku u gutay labadaa waxyaalood buu kaga hadlaya goormaa la isku tufayaa ama xirsiga la xiranaya ma arrinku intuusan dhicinba mise waa inta u dhacay hadday nahyi noqoto waxa ku soo arooray iyo hadday noqoto waxa weyn ogolaanshaba midda kaleeto masalada ku saabsan in wax la isku tufo xirsiyada shalan wax ka soo tilmaanay oo shalan ka soo hadalay khar la xiranayo laakiin tufida oo kaleeto culimmadu waa ku kala aragti duwan yihiin qolyo waxay leeyihiin waa mamnuuc tufidda qolyana waxay yidhaahdeen muxaram bay waagii hore ahayd ka kabacdina xukunkii xurmada ahaa iyo diidmada waa la nasakho waa la ogolaaday oo xadiid baa jira rakhasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fi ruqyati min alcayni waalxumati wanamlati in quraanjada qaniinyadeeda iyo sunta bahalada wax qaniine iyo isha iyo waxyaalaha la isaga tufo rasuulku inuu ruqseeyey sala allahu alayh wasalam adilada qaar ka midu waxay ku tusinayaan wax walba inaan la isaga tufi karin laakiin xanuuno gooni ah la isaga tufi karo sida laa ruqyata ilaa min caynin oo xumatin aan soo maray oo kaleeto qaniinyo ama il oo kale in la isaga tufi karo adilada qaar ka midu waxay ku tusinayaan in la laysku tufo oo wax la isku akhriyo oo isku tufaay in la codsadoo dadka la yidhaahda igu tufa in laga roon yahay oo dadkii toddobaatanka kuna haye jannada gelayay waxyaalahay ku mutaysteen waxaa kamid mid ahaa laa yastarquun in lagu tufa ma codsadaan marka qaybtaas waxay ku tusinaysaa codsiga in laga yaro roon yahay qeyb ka ah adilada haddaad fiirisa waxay ku tusinaysaa in wax la ysku tufaayo inay bannaan taho mustaxab tahay sunnadii nebigana ay tahay sala allahu calayhi wasalama hadday tahay ficil ahaan iyo haday tahay qowl ahaanba nebiga asagaa lagu tufay malku jibriil baa ku tufay caaishaa ku tuftay asaguna waa tufay oo dad xanuunsan ku tufay saxaabaduna way tufeen intuba way sugan taha marka wax dhiba insha allahu tacala masaladaasi bale waxaa laisku tufayaaba wax saxa hadday yihiin waa laysku tufi karaa in la codsado qofkaad isleedahay tuftiisu waa kacaysa codsatidna ayana muxaramna ma aha insha allahu tacala makruuhna maaha waa mubaax waa bannaanta ayib fi saxiixi saxiixulbukhaari waxaa ku sugnaaday haddii la yidhaahdo waa isku tufayaade way bannaan in la isku tufo intaan dhibku markuu kugu dhacay kabacdi inaad isku tuftid iyo intaan waxba kugu dhicin bay xirsixir inaad ka dhigatay habeenkii markaad seexanaysa waad aragto inta qulwalla iyo birobilfalq iyo birobinaas lagu aqrsado gacanta la isku tufaayo lasbal waa xirsixir adoon xanuunsanaan baad xirsi xiranaysaa iyaduna way bannaantah iyaduna way bannaantah fi saxiixi saxiix bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan can abi bashiirin bashiir abihi waxaa laga wariyay al ansaariyi radia allahu canhu annahu abu bashiir kaana wuxuu ahaa maca rasuulillaahi rasuulka alla la jirankii sala allahu calayhi wasalama fii bacdi asfaarihi socodyasafaradiisii qaar ka mida dhexdood fa arsala rasuulku wuxuu diray rasuulan qof ayuu dira rasuulkeenaa rasuul diray rasuulkeennu waa rasuulkii alle qofkan uu dirayaana waa qof caadi ah rasuulna qofkii la dira la yihah marka qof buu nebigu diray riwaayada xadiidku leeyahay caddaysayoo zayd ibnu xaaria ayuu ahaa saxaabigii zayd ibnu xaaria ahaa ayuu nebigu dira wuxuuna la diray allaa yabqayanna yusan harin fii raqabati baciiri neef geela luquntiis qilaadatun kuul oo min watarin ka samaysan qoone aw qilaadatun ama kuul caadi ah ilaa qudicat in la gooyo oo la jaro aan la dayn xadiidkan bukhaari iyo muslimba way wariyeen iyo iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo abuuclaf dad badan baa wariyey eh, waxaan ka wadaa bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiidkan asal u ah waaba asaga yidhi fi saxiix wuxuu xadiidkan nebigu kaga hadlay si u jeedid wuxuu saxaabigan ku faray oo amar ku siiyey orodoo dhaqaaji neef geela luqunti baciirku waa neefka geela haduu yahay mid yar iyo haduu yahay mid weyn iyo haduu hal yahay iyo haduu rati yahay labya dhadi ku yahay kala qaad male neef geela luquntiis inaadan uga tagin kuul luqunta unbaa la sheegayoo kharaja makhraja alqaari meeshii kaloo uga xiran yahana waa la mid hadduu dhexda lagaga xira iyo haddii lug lagaga xira iyo haddii meel kale lagaga xiro kulli waa isku wada mid laakiin waxaa badnaydoo de lagu xuri jiray luqunta neef geela luquntiis inaadan kaga tegin qilaade iyo kuul inaadan kaga tegin ayib ilaa in la jara maahan oo la gooye sin loo dayn bu nebigu alayh isalaatu wasalaam xadiidkan marka wuxuuna tusinayaa xoolaha in xirsiga iyo khardhaasta lagu xiraayay inaysan bannaanayn sababtu waxa weeye qilaadadu waa kuul min watarna waa maadada ay ka samaysan tahay maadada ay ka samaysantaho watar ka samaysan wey oo watarka maanta loola jeedo qaansa iyo wax la mid ah in laga sameeyey ama xarig laga sameeyey ama qilaadatun oo keli ah in la sheego watarka aan la raacin awda ku jirtaay ma shaku raawi ee raawigaa shakisan mise waa tanawuc tanawuc weeye ayib tanawuc weeyaan meel kasta lagu xiro markaas waxaa culummada qaar leeyihiin waxaa nabigu uu diidan yahay calayhi salaatu wasalaam waa kuusha iyo qoonaha iyo waxyaalaha la midka ah oo waxa ku xirani ay yihiin lagu dhex qoray ama lagu akhriyay yihiin wax shirkiyaad ah amaa shaygu shay bannaan oo caadiya ah hadduu yahay oo qur-aan lagu xir alxamdulilah oo lagu xiray qur-aan iyo wax lamida lagu tufay inaysan dhib lahayn bay culammada qaar ka midi tilmaamaya ayib halkaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalama saxaabigaasu fariintaa u diray alxamdulilah ayib fariintaasuu saxaabigaa usii dhiibay marka xoolaha qaabkaas in looga daayo lagana jaro kuusha iyo qoonada iyo waxyaalaha ku xiran ayaa laga qaadanaya laakiin markaad ka jaraysid awood dowladeed haddaad kaga jaraysid hadda waa dowlad awoodeedoo dhib ma laho shacabkiiyo dowladda dowladdaa xoog badan dad xoolihiis markaad waxaan ka jaraysid haddaad u naseexayso ayagu ku ogoladeen wax la garan karo laakiin nin xoolo foofsaday oo xoolihiisii dhex maraya haddaad tirada kuushan ka jarhaya iskala soo aadid tuug daandaansanhayo kuu arkaya waa kula dagaalamaya waxaana laga yaabaa meeshaa dhiig inuu ku daato oo dad ku dhinto ama fasaad u ka yimaado marka markaad munkar gacanta ku zuulinaysid waxyaalo badan baa la xeeriyaa la iskama zuuliyo ayib wa can ibni mascuudin cabdullaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay ina aruqaa tufida iyo watamaa-ima iyo watiwalata madiidaysiga shirkun intuba waa shirki rawaahu axmedu axmed baa xadiidkan wariyay wa abu daawuuda abu daawuudna waa wariyey ina aruqaa tufida iyo watamaa'iba xirsiyaha ama khardhaasta ama makaraanka iyo watiwalata madiidada intuba shirkun shirki weeyaan rawaahu axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda abu daawuudna wuu wariyey xadiidkani culimmadu waxay leeyihiin ina aruqa asha ku jirtaay laba mid unbaa ka suurtowda inay al axdiyaa tahay macnaheeduna yahay tufitaankii la yaqaanay ee gaaladu ay isku tufi jireen iyo xirsadii xirsiyadii la yaqaanay ee gaaladu ay isku xiri jireen iyo madiidaysuga asaga waxba laga soo reebaynin intuba shirki waay marka asha ku jirtaana cahdiya laga dhigo waxaa kaloo bannaan jinsiye in laga dhigay leeyihin la yidhaahdo waa caam makhsuus ahoo waxaa lagu khasisayaa markaas dee wixii tufid ah ama xirsi ahoo wax saxii ay ku qoran yihiin oo sharci ah markaas sax bay noqonayaan wixii tufid ah ama xirsi ahoo wax shirki uu markaa ku qoran yahay ama watana shirki bay noqonayaan saasaa loo kala qaadaya culimmada qaar ka midna ah waxay leeyihin waaba la nasakhayba laakiin nasakhaasi ma xoog badna mana sugna ayib saddex waxyaalood buu nebigu halkan ku sheegay sala allahu calayh wasalam alruqa waa jamcu ruqya waa tufidda in wax la tufo oo dadka wax lagu akhriyo waxa la tufayaay waxaa nabigeena ka sugan fi saxiix muslim xadiidka cawf ibn malik alashjaci inay saxaabadu inta u yimaadeen reerkiisii asagu ay ku yidhaahdeen kunnaa narqii filjaahiliyati waqtigii jaahiligee nebi maxamedow adigaba nebi aan lagaa dhigin waxaa jiri jirtay waxaan isku tufi jirno dadkayagaa xanuusan iyo bukaankayaga aan ku tufi jirnay nebigu muusa odhan marba waxaanay hadday waqtigaygii nebinimada ka horreeyeen waa gaalnimo muusan odhan laakiin erey aada u caja badan buu ku yidhi wuxuu nebigu yidhi weliba way weydiiyeenoo waxay ku yidhaahdeen faqulnaa yaa rasuulallaahi kayfa tara waxaanu isku tufi jirnay jaahiligii islaamnimada ka horsee u aragtaa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi icriduu calaya ruqaakum bal waxaad isku tufi jirteen oo isku daaweyn jirteen iisoo bandhiga aan dhegayste imaqashiya wuxuuna nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirku xadiidku fasax muslim buu ku yaalla in wax la isku tufaayo wax dhiba ma leh mar wax la isku tufayaaba hadaysan shirki xambaarsanan iyo gaalnimo hadday shirki tahay waa khalad haddaysan shirki ahayna waxa la isku tufayaa quraan ay tahay ama xadiid uu yahay ama ducooyin iska caadiya uu yahay qofku ilaahu hebel caafiya ilaahu waxaway xanuunka ka dulqaada ilaahu balaayada ka fuji ay tahay waa caadi bu nebigu sal ly slam ogow ku yidhahdeen waqtigii jaahiligan arrinkaas samay jir nebigu marka uu ka saxayaay wuxuu leeyahay iisoo bandhiga arrinkaa marka muxuu ku tusinayaa tufid oo dhani xaaraan maaha shirkina ma ah waa la kala qaadaya sidaasaana saxoo sawaab ah xadiidkaasayna ahayd musanifku meesha inuu ku qoray shuraaxda qaar ka midu leeyihiino dee baabkaanbaa asal u ah baabkaanbaa asal buu u yahay marka waa la isku tufi karaa markaad wax tufaysid qiraa'ada markaad dhamaysid qofka ad ku akrinaysid meesha ugu dambaysana tufitaanka waad ka dhigan kartaa inta qiraa'adu socotana waa dhexgelin kartaa bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin iyadoo socotaa dhexgelin kartaa tufitaanka markaad dhammaysidna waad ku gebagabayn kartaa labadu way ku bannaan midkoodna wax ishkaala ma leh marka la tufayo qaabka dadka wax loogu tufo sifaadka loogu tufo koo waxaa ugu sarraysa qofkii inuu kula joogo mubaashir aad ugu tufaysa adigiibaa ku akrinaya waad ku tufaysaa tu tu aad ku leeda wixiina waad ku akrinaysaa qur iyo ducadii waa qaybta ugu sarraysa qaybta labaad oo tufitaanku waxaa weeye intaad biyo ku dhex tuftoo tahliil u tuftid qofkii tahliishi inuu isticmaalo ayaduna waa bannaan tahay oo wax mushkilaa ma leh waxa aad ku tuftayba hadday qur-aan iyo duco iyo xadiid nebiyo adkaara yihiin tahliil in lagu tufo qofkii sidaa uu isticmaalo oo cabo oo marsado waa bannaan tahay qaybta saddexaad waxaa weeye qur-aankii iyo ducooyinkii inta la qoro sidii ardadii dugsilaydaha loo samayn jiray in loo mayro looxiioo tahliishii inta loo mayro adkaar baa la qorayaa loox baa lagu qorayaa aayado qur-aanoo ducooyinaa la qorayaa macallinkii looxii buu mayrayaa iyo khadii khadii buu looxa ka mayrayaa baaquli iyo waxbaa loo dhigahayaa arbacada iyo maalinka ay tahayba ardada la siinahaya markuu la siinaya waa adkaartiioo marka la tufay la qoray kabacdina la mayray ayaduna way bannaan tahay wax mushkilaa male min xayu ljawaas waxa la qoray mar haday duco iyo adkaar iyo yihiin wax dhiba ma leh qeybta saddexaad waxa weeye qofku aayad qur-aanka ka mid meeshii xanuunaysa laftirkeediiba inuu ku qoraba meel baa xanuunaysa gacanta laga haya gacantiibuu ku qortay marka madaxaa laga hayaa madaxu wuxuu ku qortay aayad qur-aan ama xadiid duca ayuu ku qortay culummada qaar ka mid waxay leeyihiin sax ma ah. qaarna waxay leeyihin way bannaantay ibnu teymiya oo kale markii madaxa iyo wejiga laga qabto waqiila yaa ardublaci maa akibuu ku qoran jiraa halkaas halkaas wejigaa ku qoran jira isaga waa waa daawo ohan jira isku qori jiri marka culummada qeyb ka way ogolaadeen waxaa ka ah qofku inuu farta dhulka dhigo farta ayuu dhulka saaraya kow kabacdina canuuftiisi ayuu ku qoynaya canuuftaad ku qoynaysaa dhulkaad saaraysaa adkaartii baad ku tufaysaa adkaartii markaad ku tuftid ayaad meeshii xanuunsaneed markaa marinaysaa iyaduna way banaanta farti arrin banaan waaye arrin bannaan waaye inaad gacantii ku tuftid ama dhulka intaad dhigtay ciid soo qaadid nebigu waa samayn jiray sal lla alay waslam qofkana aada waxay qeybta kale noqonaysaa culummadu isweydiiyaan telefoonka qofka qur-aan mauga akhrin karta qof xanuunsan baa wuxuu kii qur-aan akhri hayee telefoonka iga qabaatir marka telefoonku kaa qabtay telefoonka gudihiisi baad qur ka saartay marka isagoo ku maqlaya qur wax maanicoo diidaya lama arko haddiiba ay bannaanaatay tahliil inta loo tufa in la siiyo asagooba ku maqlaya caadi inaad qur ilaahay telefoonka ka saartay haddaad isgaari weydanoy adkaatay wax daliiloo odhanaya waa xaaraam oo diidaya ma uu jiro marka wax mushkila male way bannaanta telefoonka ka warran youtube youtuber baa noqday youtube-ku marka wuxuu kusoo duubayaa cod qur-aan ah cilaaj buu ugu talagelayaa dadka uu ku daaweeyo qur ku akhriyo hadhowbay dadku la soo baxahayaan way dhegaysanayaan ka warran hawshaas ayada ah culimmada qaar baa waxay leeyihiin wax sax ma sababtu waxa weye waxay leeyihiin de wixii niya la rabay oo wax inta harda eh, koranto iyo ku shaqaynayo noocaasa ah. ayada laftirkeedana culimmada qaar baa wa wax diidaya lama arko oo hadeerba soomida ana guryaha baqara iyo sudaysiiso idinkamashina shuraym iyo muxaysini guryihiina caadi idinka wada shidan yihiin haddii marka youtube qof hawshaa ku shaqeeyo oo dadka ku quraan aan saara intuu cod soo duubo uu yidhaahdo qur-aankaa dhegaysta oo aayado ducooyina iyo adkaar ducooyina iyo uu idinku soo akriyay aduuna youtubeki intaad furatay hadhow aad daaratid wax maanicoo diidayala markaa sida raajixa waa bannaanta ayaduna waa caadi wax mushkila male hawshaasi wax mushkila male ayib waxaa dhici karta weliba codkiisa markuu duubahayey inay suurtagal tahay xataa inuu tufitaan sameeyo o ku hayay muxuu tufaaya marka qofkiiba lama jooge qofkiiba lama joogo kan youtuberka ah ka warra qofkiiba lama jooge waxaa dhici karta qiraa'adu inay anfacdo ayaa dhici karta qofkaas isaga ah ee gacantana qofku ku masaxi karaa markaad qof qur-aan ku akhrinaysid tii hore waxaad fartaad ciidda saaraysaa candhuuftaadii qoyanaydoo farta oo aad ciidda saartay wixii soo raacay buu nabigu inta ku tufo ayuu oran jiray waa turbatu ardina dhulkeena carradiisii weeye biriiqi bacdinaa qaarkayaga candhuuftiis weeye qofkayaga xanuunsan buu ilaahay ku caafinayaa insha allahu saasuu rasuulku odhan jiray intaad gacantaada ku tuftidna meesha waad ugu masixi kartaa qofka oo dee haddii gabari gabar ku akrinayso ama nini gabar uu ku akrinayo ama gabadhaad ku akrinaysa maxramkaaga tahay oo kaleeto e, asla waxaa dee qof ajanabiga inaysa jirkaada iyo keedu istigaarin baa asal ah marka laakiin sidaa kaleeto waa loogu daaweyn karaa waxay culimmadu isweydiiyaan xoolaha ka warran ma la qur saari karaa hadday qof xoolo ka xanuunsadaan arigii iyo geeli baa qofkii ka xanuunsada kud iyo qaje iyo furuq iyo candha cadhaa lagu sallida wadaaduu inta u yeertaybu wuxuu yidhi geela ii qur saara ama lo-da ii qur saara ama ariga ii qur saara ama guriga ii qur saara buu ama baabuurta ii qur saara waxyaalaha aan dadka ahayn ma la qur-aan saari karaa waxaynu leenahay ha iyana way bannaanta waa saari karaa ariga iyo geela iyo lo intaad qur-aan saartay qofkii aad qur-aanka u saartan inaad xoogaa ujuraa ka qaadato qaalin iyo neef ceesaana iyo qaalin sacay aad wax ka kaxaysatid dib iyo adigana way kuu bannaan asaguna in loogu akhriyaa way u bannaan nabigeena nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay idaa ra'aa axadukum min akhiihi aw min nafsihi aw maalihi ow min maalihi qofkiin hadduu walaalkiis ku arko ama walaalkii naftiisa ha noqoto ama maalkiisa ha noqoto iyo waxyaalaha la midka ah wax cajabgeliya walaalkaa xoolihiisi baad waxaad ku aragtay qurux xoolo aada u qurxa badan oo labeena ka muuqato oo cayilay oo qoor badan ayaad aragta cawdhi oo kuwan qurxa badan ruuxana maxay ahaayeen haddaad tiraahdi lama rabo wuxuu nebigu tilmaamay sal alla alayh wasalama falyubarikhu ha barakeeyo fa ina alcayna xaqun axmed baa xadiidkaa wariyey ha barakeeyo waa maxay xoolihi baad waxaad leedahay ilahay ha idin barakeeyo xoolahan allah ha barakeeyo waa duco xoolihi ad u ducaynaysa ishaadaad xoolaha uga xirsixiraysaa inay kaa raacday ishu baa diidan taha ishuna waa xaq buu nabigu sheegay sal alay waslam cabdullahi bin mascuud oo hawl ku jira baa inta loo indaaliya faraskaagii hebel baa il ku ridayo nafi kuma jirto ee sooro orodoo tagoo sanka labadiisa dhinac adkaar kaga ahribiyo waa faras marka sanka labadiisa dhinac adkaar kaga ahriyo wuu buskooda marka xooluhuna caafimaad waa u baahan yihiin sida dadku ugu baahan yahay marka qofka xoolihiisa inuu diin saarto qur-aan saarto hebelow xoolaha quraan aan igu ahri adiguna aad qur-aan akhris kaliya haday tahay oo duca lagu akrinahayo wax dhiba male waa bannaanta way bannaanta sidaa awgeed buu bayhaqi raxmatullaahi caleyhi kitaabkiisa qaar ka mida ah u baabaystay ibnu abi shaybana kitaabkiisa musanafkaa saasoo kale u baabaystay ayb laba su-aalood baa timid su-aasha koobaad waxaa weeye hadii aan ogaanay qur-aanka dadka in lagu akhrin karo dunyadana lagu akhrin karo qof gaal oo xanuunsan intaan quraan saaro saaro ma kaga qaadan kara inta qur-aan saaro oo suuratulbaqara ula tago ama jin ha qabo ama insi ha qabe oo ku dhammeeyo ama qeyb ku akhriyo habda sidii lagu heshiiyo ujro ma kaga qaadan kara ayaduna haa way bannaanta ma gaal gaal baa qur-aanka ilahi lagu akhrinayaa qur waa daawo adigaba adigoo dhakhtara gaal hadduu kuu yimaado kun shilinta kusiiy ku yihahdo ibaar diintee haysataa miyaad ohanaysaa inta intaad baartaad kunkaa shilin ka qaadan waad baaraysaa xogaagagana waa ka jafjafanaysaa haddii uu xanuunsan yaho ku yidhahdo qur-aan igu ahri waxaaba laga yaabaaba ilahay sabab inuu kaga dhigo intuubiskooda inuu soo islaamaba marka qur-aanki waad ku ahrin kartaa wax cusubna maahane saxaabadu way sameeyeen adilayna leeda maslada kusoo aroortay nin saxaabi ah baa wuxuu soo maro qolyo saxaabo badan bay ahayd ninbaa marka waaa qolyahan waxaa ka xanuunsan qof xanuunsan oo waalan oo weliba xarga ku xirxiran qolyihiibaa waxay ku yidhahdeen niman yahow waxaan maqlay ninkan saaxiibkiin oo aad ka timaadeen oo maxamed ah khayr baa xaggiisa laga sheegayay annagana qofkaas aad ujeeddaan baa geedka noogu xirxiran wax tufid ah mawaad garanaysaan oo daawo aad qofkaan u haysaan saxaabigu wuxuu yidhi ha waan u haynaabi faatixadu ku bilaaba marka weliba wuxuu sameeyo cajiiba faatixa inuu ku akriya ma dariiqa xataa uu faatixada u akriyaa oo nooc cajiiba ahaaba labada cirguduud soo ma taqaanaa labada cirguduud buu la fiirsan jiray gabalku markuu sii dhacay qoraxdu markay soo baxayso ayuu faatixada ku akhriyaa markuu quraanka aanka dhammeeyo faatixadaasi adkaarta ugu talagalay ayuu candhuuf ku tufahayaa marka u gebagabaynahaya qofkii waa biskooday marka boqol neef oo ariga ka kaxaysta boqolkii neef oo arig aha markuu ka kaxaystay baa waswaas ku dhaca saxaabi wuxuu warheedhe waxaan qur ilaahay inaad ku qaadato intaan tira le-ego arigan tirada ah armaaba dhibkaasoo gara wuxuu aysan xalaal ahayn nabigu inta ula tegayba xoolihii ula tugay nebi allow xoolihiina waa kuwaana hawshaasna waa sameeyo diinsaar baan soo sameeyo reerkaasaa qur-aan kusoo wax badan baa dado waxay qaateen buu ruqyo iyo tufitaan aan xalaal ahayn walla wax xalaalaad maanta wada taabiyo nebigu sal ly slam waa xalaal biyo waxaad waatay waxaa la mid ah abu saciid ciidankiisii niman soddon ahoo saxaabo ah ayaa waxay kusoo hideen qoys carbeed waxay yidhahdeen na marti soora qolyihiina way diideen oo waxay idin marti soori mayno saxaabadii meel bay iska degeen marka maadaama laga seexday qoyskii meesha deganaa iyo reerihii meesha deganaa ugaaskoodii ugaas beeleedka ahaa baabalaayo isku duubtooli qaniina maaqan hangarle iyo mas wuxuu ahaay wax kasta oo ay wax ku daaweyn jireen bay isku dayeen odaygii waa ladi waaye waxay ka maarmi bal nimankaa martida ah aynu u tagno aan u dan sheeganno martidii bay u dan sheegteen saxaabadu waxay idhahen daawadii waa hayna laakiin maadaamaad naga seexateen wax aan idiin daaweynayna lama arko ilaa aad kharash noo ogolaataan maahane haye wax codsada abu saciid baa hawsha watayoo wuxuu yidhi soddon nin baan ahay ninkiiba neef arya waa inaad siisaanbi odayga waa idiin waa idiin dinsaaraynaa hadduu buskoodo sodon nin baan ahay ninkiiba neef aryaan u raba waa diyaar baa leh asaguna faatixaduu ku akhriyey odaygii faatixada markuu lagu akhriyay waxabaad moodaa xarig ku xirxirnaa in laga furay horuu ka biskooday ayaga laftirkoodii markay soddonkii qaateen bay shakiyeen waxay war wuxum xalaalbaa nebigay ula tageen sal alay wasalam nebigu marka hawshaa waa soo dhaweeyey wuxuu yidhi waana idiin xalaal dee xoolahana waxaga siiya waa soddon neef arya wataan waa tiro badan yihiin macnaheedani waxa weeye nebigu sal allahu alay inay xalaal tahay buu qalbigooda ku samaynaya sal alay wasalam shuraaxda xadiidkaa sharaxday badankoodu qaybo badanoo ka mid a waxay leeyihiin qaybo badanoo ka mida waxay leeyihiin qoyskaasi qoys gaalahay ahaayeen laba jaani marka laga fiiriyo kow saxaabadii nabiga inay ka seexdeen saxaaba inay saa kala seexato dhaqanka ma lahayn labo riwaayaadka xadiidka qayb ka mid ah waxaa ku soo arooray laftirkoodu saaxiibkiin mawuu hayaa wax daawo ah aad ka haysaan uu ogyaha ama idinku aad ogtihiin qof saxaabiyu inuu nabi maxamed saaxiibkiin ku yidhahdo rasuulullah iyo nebiyullahi uso dhaqan la yaqaanay ma aha marka way bannaan tahay in gaalka aad ku tuftid ujurana aad sidaa kaga qaadatid waa min baabi ibi hawshu hawshu waa baabi daaw mudaawaad weeye waa daawo caadi ah waxaaba kasii cajibsan culammadu ay ka hadlaan adigu haddaad xanuunsatay gaal ahlu kitaaba ma odhan kartaa diin saar adig muslim baa laga hadlaya diin saarhayo xoolo diin saarhayo muslim kale diin saarhayo qof gaal ah oo ahlu kitaab ah ma odhan kartaa idiin saar alimaamu shaafici raxmatullaahi calayhi iyo riwaaya can maalik iyo iyo waxay qabaan haa ahlu kitaabka waad odhan kartaa idiin saar imaam shaafici wuxuu leeyahay haddii la yidhi gowracooda ha la cuno kitaabka gabdhahoodana ha la guursado wax aan shirki ahayn haduu kugu akrinahayo oo kuu ducaynahayo qabuulka ilaahay baa iska lehe baa ka fudud bi labadaa kalaa ka adag bu gabadhooda guurso iyo gowracooda cun baa ka adag buu yidhi waxaa kugu tufo qof ahlukitaab halkaas waa asagu mara raxmatullahi aley culimada qaar ka midna ah waxay leeyihin waa karaaho waa laga roon yahay arrinkaas waa laga roon marka masalada tufitaanku waa masale aad u baaxad weyn masale marka waxaa lagugu tufahaya ama adigu qofka aad ku tufaysid baa la fiirinaya wax wanaagsan oo xalaaloo saxa ah haduu yahay waa caadi waxaan wanaagsanayn haduu yahay oo shirkiyana shirki buu noqonaya sidaas weeye marka tiwaladu waa maxay musanifku asagaa fasiri doona waa madiidyada waxa loo yaqaan ragga iyo dumarka labaduba qaarba nooc bay u isticmaalaan dumarku waxay u isticmaalaysaa maalan ninkeediibay xoogaa ka shakida ama hinaas baa galay waxay rabtaa ninkeedu meel kale inuusan milicsan waa sixir marka intay mid faalalowa u tagtay waxay leedahay waxaan rabaa lax inaad iga dhigti lax uusan meel kala milicsan markaasuu leeya waa igu ogta hawshaas xoogaagiisana waa ka daadsanahay odaygii buu qataarayaa marka odaygii marka waxaa laga yaabaa haduu reero kala lahaa reerkaa kale markuu u tago maba hawoonayaba gurigii markuu tago balaayaa kaga dhex reerki reerkii ma ciriir buu dareemaya tan gurigeeda hadduu yimaado ka akic waa nin seetaysan oo la sixray ayadaasu marka jeceliya ragga qaarkoodna waxaa laga yaaba inay sameeyeen dumarkiiba xoogaa wuxuu ka dareemay xaasaskiisii mid ka mid ah ama hal ka mid ah, ama gabar aan xaasba u ahayn buu jeclaado ayana wey diidda mid faalow inta u tago wuxuu leeyahay gabadhaasaan jeclahay waana i diiday maxaan sameeyaa anigaad igu ogtahay bi aduu xoogaaga iska iska iska bixi buu marka gabadhi baa laga yaaba marka in la sixiro gabadhi hadhow hebel baan rabaa war hebel xaggee ku aragtay soo adigii shala diiday maya waa raba waa gabarh sixiran marka waa sixran madiida loo yaqaano marka ayaduna waa shirki iyo waa xaaraam labada raggu hadday sameeyaan iyo dumarka hadday sameeyaan kii sameeyaba waa xaaraam arrinkaasi ayib wa can cabdilaahi bni cukaymin waxaa laga wariyay marfuucan xaluya xadiidkan mid la kor yeelo loo kor yeelay sala allahu man tacallaqa qofkii xirta shay shay wukila waa loo tala saaranayaa ilayhi xaggiisi rawaahu axmedu axmed baa xadiidkan wariyey watirmidiyu tirmidina wuu wariyey tirmidi iyo axmed baa xadiidkan way wariyeen man tacallaqa qofkii xirta shay-an shay ama jasadkiisuu suray qayb ka mida surkuu ku xirtay ee dhexduu ku xirtay gacantuu ku xirtay ama guriguu suray iyo wax la mid ah cidda uu u xirayaa ilmo yar ahaan noqoto qof weyn ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo qofkii sidaa sameeya oo shay xidha noocaas ah oo weliba qalbigiisa ku xiroo aaminsan shaygaanu caafimaad asagu bixaddi daati inuu wax u caafinayo ama uu xanuunka u ilaalinaya iskina uu madax bannaan yahay wukiila ilayhi waa loo tala saaranayaao faraha la ysaga qaadaya macnaheedu waxa weeye ilaahay baa garabkaaga ka baxay haddii hadda qur-aankii aada isku tufaysay iyo khardhaastii aanira way bannaanta haddii waxa ku qoran ay sax aada aamintid laftirkeedu inay wax waxbuskooynayso aysan sabab asbaabta kamid ahayn laftirkeedu khalad bay noqonaysaa sida awgeed ba xaafid ibn xajar iyo suyuuti iyo waxay tilmaameen ijmac qofku markuu wax isku tufaayo tufitaanka la isku tufayaa haduu yahay qur-aan kow oo wax qur-aana uu yahay ama wax la fahmi karo oo ducooyin iyo adkaar nabi uu yahay qofkuna uu aaminsan yahay sabab asbaabta kamid midu waxaan inay yihiina waxaa wax buskeeya caafimaad iyo xanuuna gacanta ku haya allah uu yahay isagoo sidaa aaminsan buu qofkii ku tufay qofkuna sidaasu aaminsan yahay qofkan waa sabab asbaabta ka a ah. waa kugu tufay laakiin caafimaadku biyadilahiba ku jiraa inay bannaan tahay adiga laftirkaaga markaad wax qur-aan dadka caamada ah oo laga yaabo inaysan hawshaas aad ugu dhaadhacsanayn waxaa la rabaa inaad caqiidada u saxdid oo aad tira ku qur saaraya adkaar baan kugu akrinaya laakiin waxaad ogaataa caafimaadku biyadilahiba ku jira ilaahay baa haya gacanta ku haya hadduu rabaa wuu ku caafin hadduu rabana caafimaadi maysid ku sabar adugu hadaad caafimaadi weyde hadaad caafimaadidna anigu kuma buskayn allah baa ku buskay ogow sidaasaan rabaa qofka inaad ugu laakiin haddii qofku ku yihahdo waa kugu buskooda aad tirahdo awalba waa is ogaa oo aad adigii isa sharaxdidba waxaa laga yaabaa qofkii inaad ka dhaadhicisayba adigu inaad bahasha gacanta ku haysa diintiisina aad qaabkaa ugu ciyaartay waxaad keliya u xilatana ay tahay maalin walba in lagu yihahdo tufku khayraad noqotay xoogaana dadka aad ka daadsatay marka arrinkaas waa in dadka loo caddeeyo musanifku marka wuxuu samaynayaa raxmatullaahi calayh wuxuu sheegay saddex xadiid aaaar soo socota iyo xadiis soo socotay intuusa gaarinba wuxuu dhexda geliyey saddexdan masalo xadiidka hore uu ka hadlay alruqa waatamaa'im watiwala buu rabaa inuu fasiro wuxuu yidhi altamaa'imu tamaa'imtu xirsiyadu shay-un shay weeye shaygaasoo yucallaqu la suroo loo xiro cala alowlaadi carruurta dushooda min al cayni ishana looga xiroo xirsixir looga dhigo kaas weeyaan buy musanifku halkaas uu yidhi caruurta keliya lagu xiraa sax ma waynu naqaanaa soomaali haddaynu xirsiyada macruurta keliya xirta dad waaweyn baa xirta arkaysa halkaas dhexdaa ugu xihan tahay dad dhali waayey iyo kuwa si u xanuunsan iyo dhexdaasay ku xirtaan ciyaalkana meelahana laga yaaba in lagu xiro ama gacanta marka dad waaweynna way xirtaan dad yaryarna way xirtaan xoolahana xataa waa loo xiraa xoolahana waa loo xiraa marka waxaa weeye waa ka camsaya arrinku sidaan fardaha loo xiraa dad baa xataa guryaha ka laalaadiya ujeedada loo xirtana keliya ma aha il keliya in laga xirtay xanuuno badan baa laga xirtaa marka awlaaddana looma xiro kow keli ah. il keliyana lagama xirtay xanuunno iyo ujeedooyin badan baa laga xirtaa shay-un shay weeye yucallaqu la sura cala alawlaadi carruurta dushooda canil cayni cayntana looga xira buy isha laakiin idaa kaana hadduu yahay almucallaqu waxa qofka la suree loo xiray ee xirsiga ah min alqur'aani qur'aan hadduu yahay xirsigan waxa ku qoran hadday qur'aan yihiin aayado qur'aana farahasa wuu banneeyey fiihi xirsigaa dhexdiisa qur-aanku ku qoran yahay bacdu salafi culummadii hore ee salafka qayb ka midaa banneeyey wa bacduhum qaarkoodna lam yurakhis ma bannayn fiihi xirsigaa qur-aanku ku qoran yahay dhexdiisa wayajcaluhu bacdigaa dambe wuxuu ka yeelayaa hu shayga qur-aanku ku qoran yahay min almanhiyi kii la iska reebay canhu xaggiisa ama nahyigiisu xaaraam ha gaarsiisnaado ama shirki ha gaarsiisnaadee minhum dadkaa diiday waxaa ka mid ah ibnu mascuudin cabdullahi mascuud baa ka mid ah wuxuu musanifku leeyahaa haddii xirsi qofka loo xiro ama khardhaas waxa ku qoranna qur'aan uu yahay iyo ducooyin sax ah qofkiina sidaa loogu xiro wax kalena aysan ku qornay salafku laba ra'yi bay ka leeyihiin qayba waa diideen oo waxay yidhahdeen lama ogola oo de xadiidkii baa wuxuu tilmaamay naruqaa watamaa'ima watiwalata shirku qaybina waa ogolaadeenoo waa ruqsayeen oo waxay waxa la diidan yahay waa xirsiyada iyo khardhaasaha khaladku ku qoran yahaye wixii kalaamullaahi uu ku qoran yahay waa sax bay yidhahan waana ra'yi baa jirta bu dadka diidan waxaa ka mid ah cabdullahi mascuud marka wuxuu kaga hadlay tamiimo maxaa la yidhaahdaa kow oo xirsi maxaa la yidhaahdaa ujeeddooyinka loo xirta waa maxay yaa lagu xiraa saddex xugumkeedu muxuu yahay inay selafku isku khilaafsanaayeen intaba wuu sheega waruqaatu fida hiya ayadu shayun hiya ayadu allatii tii weeye tusamaa lagu magacaabo alcazaa'ima ayaa lagu magacaabaa tufid ama tufido wa khasa wuxuu soo reebay minhu tufidaas xaggeeda addaliilu daliilku maa wixii khalaa ka soo haray mina shirki shirkiga faqad rakhasa wuu banneeyey fiihi kii kaa dhexdiisa daliilku uu soo reebay rasuululaahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama min al cayni isha xaggeeda in la isaga tufo iyo walxumati qaniyada ama sunta musanifku halkan wuxuu ka hadlay arruqaa oo tufidda wax la isku tufa ah waxaa dadka qaar u yaqaanaan bicazaa'im wuxuuna leeyahay wax allaala wixii la isku tufoo dhan xaaraan maahana deliilku wuxuu soo reebo rasuulku baneeye isha in la isaga tufo kow iyo in la isaga tufo qaniinyada xadiidkiisoo garan maysaan toddobaatankii kunoo gelayay jannada biqayri xisaabin walaa cadaabin bilowgiisa waxaan ku soo marray laa ruqyata ilaa min caynin oo xumatin sooma xasuusataan waynu soo marra laakiin waxaad kala ogaataa haddeer aan soo tilmaamaynay inuu nebigu yidhi icriduu calaya ruqaakum laa ba'sa biruqaa maa lam yakun fiihi shirkun in wax la isku tufaayey dhib ma leh way bannaan tahaa waxa la isku tufayaa hadduuna shirki ahayn marka waxaynu leenahay waxa la isku tufayaa hadday shirki tahay lama ogola waa gaalnimo laakiin hadday tahay wax sax ah waxa la isku tufayaay waa sax waana banaanta sidaas weeyaan isha iyo qaniyada keliyana khaaskuma aha waliba waxaa cajiib ah soomaalidu dhaqan ay leeyihiinoo waxaa jirta saxaabada qaar ka midu nebiga ay ula yimaadeen qoysas iyo qabaa'il waxaa jira nebiga intuu yimid yidha annaga qayska reer hebel la yidhaahdaayo hangaralaha markuu dadka qaniino ayaanu ku tufnaa waana laga buskooda soo arag ree hebeloo la yidhaahdo ree hebel maskay maskay ka burji sarreeyaan iyo ree hebel hangaralaha iyo harraankay ka burji sarreeyaan ree hebel qofkii bahalkaasuu qaniina ayay qandhuuftaanoo wax ku akhriyaan soo midaan maqri jira la yidhaahdo marka way dhici kartaa qoysaska iyo qabaa'ilka ka mida qabaa'ilka qaar ka mid ilaahay tuftooda inuu ku daaweeyo xanuunnada qaar ka mid ah hangarlaha qaniyadiisoo kaleeto jilbiska qaniyadiisoo kaleeto abriska iyo maska qaniyadiisoo kaleeto way dhici karta markay nebiga u sheegeen wuxuu ii bandhiga bal itusa waxaad ku akhridaan way u sheegeen wixii aan shirki ahayn waa la ogol yahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam marka way bannaantaha tufitaanku watiwalatu madiidaysigu bal u fiirta tiwala waxa la yidhahdo shay-un shay weeye shaygaasoo yasnacuuna ay samayn jireen hu asaga yasnacuuna ay samaynayaan hu asaga yascumuuna xaalay ku andacoonayaan annahu asagu yuxabibu inuu jeclaysiinayo almar'ata haweenayda ilaa sawjihaa ninkeeda waa shay ninka waxaa weeyaan jeclaysiinaya xaaska jeclaysiinaysa ninkeeda yuxabibu almar'ata haweenaydiibu wuxuu jeclaysiinayaa ilaa sawjihaa ninkeeda wax xaaskaagu ay kugu jeclaato haddaan kuu sameeyo kulligiis lama odhan karo waa shirki maalan lacag la bay kugu nacdo haddaan inta lacag ku siiyo aan ku idhahdo maanta dahab u gad oo kaba u gad oo waxa weeyaan katiinada waxa weya waxyaalo badan u samee oo intaad qaadda maanta ka farxa sidoo ay ku jeclaato oo waxa weeyaan si wanaagsan caawa ay ku sharafto ma waxaa la leeyahay waa tiwalo iyo shirkio waa gaalimo maya hadday inta ku xanaaqdo ku kacdo ku masayrto intuu guri u dhiso yidhaahda gurigaas dagoo ay ku faraxdoo degto oo ay ninkeeda ku jeclaato waa tiwalo iyo madiidi wax caadiyo waa sabab caadiyo la yaqaano kaas waxaan laga hadlahayaa waa sixir wey oo faalalow ay sameeyaan dadka faalalowa ay sameeyaan oo gabadhii wax ku akhrinayaan ama ninka wax ku akhrinayaan wey laakiin waxyaalaha caadiga ahoo sababka ahoo daahirka ahoo la yaqaano gabar gogol laga bedelay iyo gabar guri loo dhisay iyo gabar gaari la siiyey iyo gabar dahab loo gaday iyo qabar xoogaa jeebabka loo buxiyo odageed uu ka farxiyey iyo oo ninkeedii sidaa ku jeclaatay waa madlab sharci oo wanaagsan weeye warajula ninkana waxa weeyaan uu jeclaysiinaya ilaa mra'atihi xaaskiisa waa labada qaybood madiidaysigu waa maxay waa nooc sixirka ka mid ah oo laga yaaba haweeneedu intay ayadu akhrisato ninkii inuu ku jeclaanayo ama ninku intuu akhristo oo waxa weeyaan ayadii ku jeclaanayo ayadii ku jeclaanayso labadoodaba kii la yidhahda sixirka noocaasi waa xaram labana ogola wa rawa imaamu axmed imaamu axmed wuxuu wariyey can ruwayfic ruwayfic ibnu haabit baa loo yaqaanaa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu igu yidhi lii aniga rasuululaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama yaa ruwayficu ruwayficow lacalla alxayaata nolosha waxaa laga yaabaa satatuulu inay kula dheeraata bika adiga sidii nebigu uu sheegaya noqoto kontonkii hijrada markii la marahaya kabacdi buu geeriyooda saxaabigaas marka waa mucjiso mucjisooyinka nebiga ka mid nin nool inuu nebigu sii tilmaamay noloshiisu inay dheeraan doonto sidiina ay dhacday fa akhbir waxaad u sheegtaa annaasa dadka anna man ruuxa caqadda xirxiro oo gungunta lixyatahu garkiisa aw taqallada ama gashada wataran wataran gashada qaanso ama xarig aw istanjaa ama ku isjijooda birajiici daabatin xoo neef xoola ah saaladii ama digadi aw cadmin ama laf ku isjiijooda fa inna muxameda nebi muxamed sala allaahu calayhi wasalama berii'un beri buu ka yahay minhu ruuxa xaggiisa beri buu ka yahay nebigu sal lay slam xadiidkan axmed iyo ibnu abi shayba iyo ibnu abi caasim intuba way wariyeen iyo rag kaleba wuxuu nebigu saxaabigan u sheegay haddii ay cimri ilaahay kugu siimooba aad sii noolaatid saddexdaa waxyaalood qofkii sameeyey iyo nabi maxamed inaysan shuqul iskulahayn u sheegbi haddaad aragtid ficil nebigu qofkii sameeyey uu ka bari noqonayo qofkii sidaa sameeya beri baan kaahu leeyahay waa dembi weyn qofka garkiisa gunta garka saddex saddex siyaabood saddexdaba waa loo guntaa carabtu markay dagaalamayaan ninka raba inuu iska dhiga nin haliyey ah oo libaax ah oo dagaalamo kibirku intuu ka bato goobaha dagaalka intuusan imaan buu garkiisa xirxirayaa gunguntaya hadhowbu marka meeshii wuxuu dee dagaalka waaga horena dagaal madaaficiya laisu adeegsada ma ahayne mubaarazii ahaydo toos baa la isugu soo bixi jiro toorey iyo waran baa la isgelin jiray marka waa laad arkaysaa ninka kaa soo horjeeda garkiisoo halkan ka duuban oo xaggan ka xiran oo maxay saa u samayn jireen marka kibir iyo isla weynan xadiidku marka muxuu ka hadlahayaa qofkii garkiisa u gungunta kibir iyo isla weynan nebi maxamed beri buu ka yahay waa nooc nooc labaad baa wuxuu yahay ragga dumarka iska dhiga oo ninu naagga loo yaqaano dumarka iska dhiga maadaama gabdhaha lagu yaqaana timaha inay dabtaan qaar ka mid a ah waxay samayn jireen garkooda sidii haweenko kale inay u xidhaan xagga koox ku tidcaanoo xagga koox u tidcaanoo xagga koox u laabaanoo sidii gabdhihii asaguna haddii dhankaa la fiiriyo inuu nin ragihii haween iska dhigo ama haweenay ay nin iska dhigtaay waa dembi weynoo nebigu qofka sidaas sameeyey lacnadu ha ku dhacdab calayhi salaatu wasalaam waxaa saddexaad qofku wuxuu garka u laalaabayaa inay tahay inuu yahay qof iska baaliho araajaho aan damba ka lahaynba ayada laftirkiisu wuxuu ka hor imaanayaa nadaafadii shareecadeennu ay la timidoo qofkii ilaahay sameeyey man kaana lahu shacrun falyukrimuu nebigu sal sal lay qofkii timale timihiisa ha karaameeyo ha u dhaasho ha u saliideeyo ha shanleeyo ha ka warqabo laakiin nin weyn oo gar laho garkii uu waxa weeyaan duuduub leeyahay oo aan marra fiirinaynin laakiin haddii sidaa la yidhaahdo in garkii qofku uu shallaysan waayo garkii sidaa u laalaamo oo u rifmo wax nebi maxamed inuu kaaga beri noqdo keenahaya maahan oo wax iska xoga nadaafaddarraho qofka ku dhacday weeyaan marka saddexdaa qaabba way dhacdaa dadku garka inay u hagaajin waayaan aw taqallada wataran ama kuul iyo qoon uu xirtay ama naftiisa u xiro ama ilmihiisa ha u xiro ama reerkiisa ha u xiro ama gaadiid ha u xiro waynu ka soo hadalladoo waxa loo xirayaa hadday wax qur yihiinna waa masle culimmadu ay ku kala argduwanaayeen wax shirki hadday yihiinna waa gaalimo lama ogola aw istanjaa ama ku isjijaysta birajiici daabatin neef xayawaana neef xoolo neef xoolo ah saaladiis ama digadiis ariga iyo geela iyo waxyaalaha lamidka lo-da aw cadmin ama laf nebigu labadaba waa sheegay sala allahu calayhi wasalama geela iyo ariga iyo lo-da iyo saaladooda wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama u diiday in lagu isjijaysto saxaabada nebigu isagoo la jooga buu habeen dhexdooda ka bax markaasay waaye aad bay u walwaln hadhow usoo noqdayo waa nebi alcaa waa walwalo waxaan isniri cadow baa gacanta kugu dhigay maya bu qolyo muslimiin hoo jin ah baa ii yeeray oo aan waxa weya la joogay buu yidhi wax u sheegahay waxyaaluhu u sheegay marka waxaa ka mid oo ay ka codsadeen maxaanu untayda cuntadayadu maxaa waaye wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalama idinka iyo xoolihiinnu waad kala duwan tihiin xoolihiinna waxaa cunto u ah geela iyo ariga iyo loda da bani aadamka saaladooda innaga xoolaheenna bani aadamka xoolaheennaas digadooda iyo saaladooda baa xoolahooda cunto u ah malefama qodobkaa wixii xoolaheennu ku saxaroodaan oo ku saaloodaan oo diga u ah oo ay ku digeeyaan xoolaha jinkaa cunaya digada ariga iyo digada geela iyo digada lo-da jinka xoolahooda waxa weyaan jinka xoolahooda cunaya lafaha inagu hilibka aan ka dhammaysanayna lafahaas ilaahay markaan hilibka ka dhamaysano ayuu wuxuu u saarayaa hilibkii aan ka dhammaysanayba ka tira badanba jinka markaasay cunayaan laf uu walaalkaa hilib u saarnaayo adigoo aadan arkayni haddaad tira waa ku isijoonayaa saxaraya kaadibna isaga tirtirayaa walaalkaa muslimoo jinuna uu rabay inuu ku qadeeyo soo walaalkaa meel kagamaa dhicin marka ciladaasuu nebigu u diida ciladaasuu nebigu u diida waa midda kale dee markaad isijoonaysid isijada waa laisku daahiriyaa soo maaha waxba kuu daahirin mahayaan laftaan iyo iyo waxa weyaan saalada midkoodna labadaa culuu nebigu sheegay sal alih wasalam tanna xoolahoodaa isticmaala jinka tanna ayagaa cunaya oo lafaha hilibka ka dhammaysano ayay waxa weeyaan cunahayaanoo hilib ilaahay u saaraya weliba keeni ka weyn ayuu ilaahay u saaraya sidaasuu nebigu u diiday culummada qaar ka midu ah waxay leeyihiin waxaa kaloo loo diiday xoolaha saaladooda in lagu isijoodo dee waa waana sida culimmadu u badan yihiin qayb badan oo ka mid ah, ay qabaan xoolaha saaladoodu inay tahay najaas hilibkooda la cuno ariga iyo geela iyo lodaba culummada qaar ka midna waxay leeyihiin maya wixii aan hilibkooda la cunin oo kaleetaa najaas ah saaladooda iyo najaas yihiin laakiin xoolaha hilibkooda la cuno ariga iyo geela iyo loda iyo waxyaalaha la midka ahi kaadidooda iyo saaladoodu midna najaas ma aha culummada qayb ka ah sidaa ku tegey oo nebigaaba kaadida wax ku daaweeyay leeyihin nebiguna najaas wax kuma daaweeyin calayhi salaatu wasalaam marka waa laba ra'yo culimmadu ay kala leeyihiin laakiin waxaa nas khaasuba ku soo aroora tilmaanay saalada xoolaha jinka xoolahoodaa cuna jinka xoolaha ay ayaa cunaya lafahana waxaa loo diiday jinkaa ilaahay wuxuu u saarayaa hilib walaalahena jinkaho muslimiintaho cunaya wa can saciid ibni jubayrin saciid ibni jubayr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi man ruuxii qataca ka jaroo ka gooya tamiimatan xirsi ama qardhaas ama makaraan min insaanin qof kaana wuxuu ahaanayaa ka cadli raqabatin luqun xoraynteed oo kaleeto mid u dhigma ayuu noqonayaa bi rawaahu wakiicun wakiic baa wariyey bi xadiidkan wakiic ayaa wariyey aharkaani ma sugno waa daciif xagga sixa ahaan iyo sanad ahaanoo ma ansixin mausan u ansixin saliib in la ku jiro ma ansixin waa qodob qodobka kale waxa uu ka hadlayaay waa wax ajar iyo wax ay ku xihan yihiinoo dee waxa noocaanoo kaleetaa waxyi unbaa lagu ogan karaa ama qur ama sunno ninka waxaan sheegayana dee ma aha saxaabi ma ah nebi moxamed maaha cidda waxaan sheegtay calayhi salaatu wasalaam qof taabiciya marka hadduu shay sheego nebigana uusan u tiirin saxaabina uusan u tiirin wixiina ay yihiin wax ajar laga helaya ama samayntooda waxa qofkaa sidaa samey cuqubadaasa ku dhacaysa itoo xugum sharcigu ku xihan yahay culimmada qaar ka midi waxay leeyihiin xugum marfuuc buu yeelanayaa xadiid buu noqonayaa marka waxaa laga fiirinaya ma sugan yahay mise ma sugna qaarna waxay leeyihiin male waa maqduuco waa kala go-an yahayo xugum ah laga qaadan maayo laakiin waxaan leenahay horta waxay culimmada sharaxday isweydiiyaan ka hadlaan qofkii qof xirsi ka gooya wuxuu la mid yahay qof qof xoreeyey xaggee la isaga shabbahayaa hadda qofka aad xoraysay addoonnimaad ka badbaadisa qofka aad xirsiga ka goysana shirki baad ka badbaadisa qaabkaasaa la isaga shabbahaya waxa u xihanaya xirsiga ugu qorana hadduu yahay gaalnimo waa sax markaas shirki baad ka badbaadisa waad fiicanta laakiin saa u inta luqunta ku dhigtay xirsiga ka jaraysaa ka warran hadduu feer kugu bilaabo ka warran hadduu ku dacweeyo ku xiro waxaad samaynaysaa waxaan markaad goynaysid haddaad fiirinaysid oo xumaato ku ogtahay meeshaan maslaxadaa loo fiirinaya maxaa ka dhalanaya laakiin aarkaani ma u sugna walahu wakic waxaa u sugnaaday can ibraahim ibraahimu naqacina uga sugnaaday qaala ibraahimu naqaci wuxuu yidhi kaanuu asxaabtii iyo ardaydii cabdulaahi bn mascuud waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa necib oo aan la tusin adtamaa'ima xirsiyaasha iyo qardhaasyaha kullaha dhammaanteed min alqur'aani qur'aanka xaggii xalay ka ahaatay iyo wakayrlqur'aani quraan quraanka xaggii xalay ka ahaatay min alqur'aani qur-aanka ka ahaatay xaggiisa iyo wakayrlqur'aan waa inagii sheegnayo musanifkan horey waa usoo sheega xirsiga waxa ku qoran oo lagu qoray haduu quraan yahay salafkii iyo saxaabadii qaar ka midu waa ogolaadeen inuusan dhib lahayn qaarna waa diideen ragga diideen waxaa ka mid aha cabdulahi bn mascuud ardadiisuna sidaasay u arkeen arda u lahaa ibraahim bnu khaciy cabdulaahi ibnu calqamat bn aswad iyo masruuq iyo rabiic bnu khaytan raggaasay ahayn ardadiisii bay wad ahayn asaga iyo ardadiisiiba waxay u arki jireen qur ama ha noqoto ama sunno nebi ha noqotay xirsiga iyo khardhaasta iyo makaraanka qofka loo xiray inaysan marra bannaanayn bay u arki jireen waa dhibsan jire weliba karaahadana waa karaahatu taxriimu sidaasay aaminsanaayeen sidaa ayay aaminsanaayeen ayib ibnu abi shayba ayaa musanafkiisa ku wariyey rag way wariyeenoo selaf ka mid ah fiihi baabkan dhexdiisa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koobaad tafsiiru ruqaa tufidda fasirideeda weeye iyo wa tafsiiru tamaa'imi xirsiyaasha iyo khardhaasyaha tafsiirtoo tafsiirkooda labadaba musanifku waa soo fasira athaaniyatu masalada labaad tafsiiru tiwalati madiidaysiga tafsiirkiisa weeye athaalithatu masalada saddexaad anna haadihi tan athalaaa ee saddexdaa kullahaa dhammaantoodba tufidda iyo xirsiga iyo madiidada min ashirki shirkiga ayay ka tirsan yihiin min hayri istinaa'in ayadoon waxba laga soo reebaynin waa kee shirkiga isaga wax ka soo reeb ma laakiin tufitaanka iyo xirsigu haddii waxa la isku tufaya uu yahay wax khaldanaya shirki ah ama waxa qofka loo xiriya xirsiga uu yahay wax shirki lagu qoray wax laga soo reebaya lama arko wax xaaraam laakiin hadduu yahay wax caadi ahoo bannaan qofkii wax lagu tufayo sunnadii nebigaba weeyaan calayhi salaatu wasalaam somaynaa soo mare hadduu yahay qofkii oo xirsiga loo xidhay iyo khardhaasa loo xidhay qur-aan iyo sunno nebi waxay ku qoran yihiin oo wax khalad ku qornayna waa soo maray inay saxaabadii nebiga qayb ka midi qabeen inay bannaan tahay cabdullahi mascuudna uu diidanaa marka min hayri istinaain waa wixii khaldan wey wuxuu nebigu ka hadlayo ee sheekhu ka hadlayo alraabicatu masalada afraad anna ruqyata tufidda bilkalaami kalaamkii la ysku tufo alxaqi ee dhabta ahaa min alcayni ishana la isaga tufo iyo walxumati qaninyada laysa ma ahan min daalika shirkigaa ka mid soo ma jeedi inuu farqi udhexeeya shiikhu kala qaadayo wixii qur'aan iyo kalaam xaqa ah oo sunno nebi ah ama qur'aan ah oo qofka lagu tufaayey shirki ma aha kama tirsana ama ilha la isaga tufo ama qaniyaha la isaga tufe laakiin waxaa la isku tufayaa wax shirki hadday tahay shirki bay noqonaysa alkhaamisatu masalada shanaad anna tamiimata xirsiga idaa kaanat hadday tahay min alqur'aani qur'aan midka ka sama ka ahaatay oo maxaa laga wadaa xirsigan waxa lagu akhriya qur'aan hadduu yahay faqad ikhtalafa way isku khilaafeen alculamaau culammadu sooma jeedaan inuu kala qaadayo qur'aan inuu yahay xirsiga waxa ku qoran iyo wax kale inay yihiin qur'aan iyo sunna hadduu yahay waxaa khardhaastii xirsiga ku qoran qofka loo xiray ama geedka geela loo xiray ama dadka loo xiray ama baabuurkaad ku xiratay culummadu waa isku khilaafeen hal hiya ayadu min daalika shirkiga miyay ka tirsan tahay am laa mise shirkiga kama tirsano waa arin caadi oo bannaan sida raajixana waa inay bannaan taho aysan lahayn ayib shuraaxda kitaabka sharaxday qaar ka mid waxay leeyihiin xirsi iyo khardhaas qofku inuu xirto saddex dhibaataa ku jirta midda koowaad waxaa weeyaan bay leeyihiin qur-aankii waxaa ugu sugan ihaano oo dee qofka qur-aanka marka loo xiro oo xirsigii qur-aan ku qoran yahay musqushaa lala gelayaa gabadhii waa xaa-ido ilmihii yarkaa nadaafadii qur-aanka iyo wixii ilaalinmayeen halkaasay maryaen waa midda kale waxaa laga yaabaa dadka qaar ka mid caamada intay ku kadsoomaan inay aaminaan waxa waxaan dabada ka wado caafimaadkaba keenaya xirsiga inuu yahay oo aysan aaminsanaynba ilahay inuu wax caafiyaba waa midda saddexaadee nahyi gooniyoo ku soo aroorinaya masalada wuu jiraabay yidhaahdeen intaasoo jaanib bay ka fiiriyeen laakiin waxaanu leenahay haddii waxa qorani qur'aan uu yahay oo qur ilaahay iyo kalaamkii rasuulka uu yahay qofka sidaa xirsi iyo khardhaas loogu xiraayay in sha allahu ma adkaynayna hawshaas ayada waa bannaanta asaadisatu masalada lixaad anna tacliiqa alawtaari qoonaha xirashadiisa xiriddiisa cala dawaabi xoolaha loo xiro min al cayni ishana looga xiro min daalika shirkiga la soo sheegay ayuu ka mid yahaa waxaanu leenahay waa haddii waxa meesha ku qorani ay shirki yihiin wax bannaan laakiin hadday ku qoran yihiin ama sax ah ma noqonayso shirki asaabicatu masalada toddobaad al alwaciidu waa hanjabaada ashadiidu ee daran ee calaa man ruux dushii ku sugnaatay ee ku soo aroortay tacallaqa xirtoo qalbigiisana ku xira waa taran qaanso iyo waxa weeyaan xarig iyo wax la mid oo luqunta lagu xirtay waxa noocaasoo khaldanna lagu akhriyey athaaminatu masalada sideedaad fadlu hawaabi man ruux ajarkiisa badnidiisa iyo dheeraadkiisa weeye qataca ka gooyey tamiimatan xirsi iyo qardhaas min insaanin qof dabcan waxaad qiimo ku yeelan waxa aad ka goysay oo qardhaasa ku qoran wax khaldan hadday yihiin waa midda labaadee hadday xataa khaldan yihiin waddadii saxda ahayd oo xikmadaysnayd haddaad u martay oo maalan awood dowladeed aad leedahay ama qofkii intaad si kale u qanciso waxaan khaladkeeda ku qancisay aad kaga jartad ajar ku heli laakiin haddaad inta u timaadoo muquunisuu awood u sheegatid asna tolbeeliya intuu yidhaahdo qori qaato hadhow dhiig ku daato dee dhibbaad soo kordhaysa waxba maad soo hagaajin ataasicatu masalada sagaalaad kalaamu ibraahiima ibraahiimu nakaci hadalkiisu laa yukhaalifu ka hor imaan maayo ma khilaafayo maa wixii taqadama soo hormaray oo min al ikhtilaafi kala aragti duwanaanta ah ay salafku isku khilaafsanaayeen ee tamaa'imta iyo xirsiyada khardhaasyaha iyo makaraanka ma bannaan yihiin mise ma bannaana sababtu waxaa weeye lianna muraadahu ibraahiimu nakhaci ujeedadiisu asxaabu cabdilaahi cabdulaahi bn mascuud ardadiisuu ka hadlaya markuu leeya kaanuu yakrahuuna waa cabdullahi bn mascuud ardadiisa hadduu cabdullahi bn mascuud ardadiisa arrinkaa nibcayd yidhaahdo macnaheedu ma aha saxaabadii kaleeto iyo selafkii kaleeto inaysan ogolayn marka khilaafkii ma diidaya jiray oo masalada ku jiray hadalkan laga soo guriyey ibraahimu nakhci wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi wa wasaxbihi ajmaciin